alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira baabka saddex iyo lixdanaad min adciyati alistisqaa roobdoonta ducadeeda ayaa halkanna lagaga hadlayaa xadiiska boqol iyo sagaal iyo lixdan allaahumma asqina haysan mugiisan marii'an mariican naafican hayra daarin caajilan hayra aajil xadiiska waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi baa laga wariyey nebigu sala allahu aleyh wasalam roobdoon buu sameeyey dabeedna wuxuu ku duceeyey allaahumma ilaahayow isqinaa na waraabi ama asqinaa na waraabi hamsatulwasli iyo qaci baa labada mid walba la akhrin karaa sida markaa shuraaxda qaarkood ay tilmaameen labaduba bannaan allaahumma asqinaa iyo allaahumma asqinaa ilaahayow na waraabi waxaadna waraabisaa haythan yacnii roob markaana waraabi weyn oo mugiihan wax roobaynaya roob mahiigaana oo wax roobaynaya ilaahayow na waraabi mid wax doojinaya mugiidku waa kaa doojinaya wax marii'an roobkaasoo marii'an cidhib dembeedkiisu wanaagsan tahay sharaaxda qaarkood waxay yidhaahdeen miimka in la godo iyo in la kordhigaa labaduba bannaan murii'an iyo marii'an roobkaasoo maxmuud alcaaqiba ah, cidhib dambeedkiisu wanaagsan tahay roobkaasoo mariican yani wax barwaaqaynayo ziyaado la imanaya almariic aladii yati birayc waa ka markaa rayca la imanaya raycuna waxay tahay waa ziyaadada waxaa laga soo qaatay min almaraacati maraacaduna waxay tahay waa barwaaqowga markaysagaa dooggu si fiican u soo baxo weeye waayahay roobkaasoo naafican wax taraya roobkaasoo khayra daarrin aan waxba dhibaynin oo aan wax dhibaato a ah lahayn sifaad dhammaantood inaad ka dhigtaa kuu bannaan waxaa kaloo kuu bannaan nakiradii markay takhsiis qaadato la sifeeyey inta dambe inaad axwaal ka dhigtaana kuu bannaanoo xaalku waa tacadudi karaa roobkaasoo caajilan degdegaya ama markaa marii'an aad ka soo bilowdo wada axwaal aad ka dhigto roobkaasoo marii'an xaal cidhib wanaagsan yahoo mariican mid wax doojinaya ah xaaluu wax doojinayo naafican xaaluu wax anfacayo ghayra daarrin xaalaanu waxba dhibayn caajilan xaaluu degdegayo oo deg deg noogu imanayo ghayra aajilin xaal aanu dib u dhacaynoo wakhti dambe aanu dib u dhacayn riwaayaadka qaarkood aajilkaasi waxay ku bedeleen raa'ithin ghayra raa'ithin haddaad aragto iyadoo marka halkaa aajilin ay ku bedelan tahay raa'ithin waxaad garataa inay isku macno yihiin oo alfaadduun kala duwantahe macnuhu isku mid yahay xadiidka waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya oo wuxuu ihi isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim shardiga muslim buu xadiidku ku asaxay oo saxiix ku yahay marka waxaa laga qaadanayaa roob doonta marka lagu ducaynaayo roob keliya in ilaahay la weydiisto oo sidaa laysaga itlaaqo waxaa ka sii fiican sifaadkan in lagu daro ayaa ka fiican oo roob kastaa wax ma doojiyo waatii xadiis ay ku soo aroortay ee muslim saxiixa uu ku soo wariyey laysat isanatu anlaa tumtaruu walaakin asanatu an tumdaruu wa tumdaruu walaa tunbitu alard muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam abaartu ma aha yacnii abaarta darani inaan roobba idiin di'in laakiin abaartu waxa weeye inuu roobku do'o oo do'o oo haddana dhulku waxba soo saari waayo wakhtiyada qaarkood baa roobka laga yaabaa inaanu qanaacaadkii roobka laga heli jiray aan laga helin waanu waxba doojin oo meeshuu helay iyo meesha aanu helin ay isku mid noqoto oo biyo in laga yaro cabbo mooyaane yacni nafci kale aan laga helin meel walbana biyo in ay qabataa ma dhacdo meelaha qaarkood baan biyo qabatinba lahayn oo biyuhu markiiba si degdega u dhaafaan marka nafcigii roob lagu yaqaanoo dhan in laga helo in lagu duceeyaa laga qaadanaya waxaa marka hore la yidhaahdaa dee roobka weyn ayaa la yidhaahdaa weliba sida badan waxaa loo isticmaalaa ka naafica waa inuu mahiigaan yahay haddana mid wax doojinaya waa inuu yahay mid wax doojinaya oo abaartii jabinaya waa inuu yahay waa in mid cidhib dambeedkiisu wanaagsan yahay waa inuu yahay roobabka qaarkood baa markay da'aan yacni meesha ay heleen hore markaa waxa weeye markaa waxa ka soo baxay ayna ku tegin oo la yidhaahdaa marka waxawaan yani roob barakaysan baa meeshaa helayoo weli jirriddii waa sii qoyan tahay yaa roobabka qaarkoodna meelahay helaan waxa dhacda in ayaamo yar wixiiba ay ku wada qallalaan qaarna way riiq dheeraataa marka waxa weeye waa inuu markaa yahay mid caaqibadiisiiyo cidhibdembeedkiisu wanaagsan yahay waa inuu yahay mid waxa weeye doog badan soo saaraya waa inuu yahay waa inuu naafic yahay oo wax taraya oo aanu dhib lahayn roobabka qaarkood baa markaa dhibaatooyin lehoo laga yaabaa inay qarqoon sababaan xoolihii ay laayaan yacni markaa duunyadii qaadaan dadkii marka ay ku dhintaan guryaha ay dumiyaan markaa midaan dhibaato lahayn inuu ilaahay ka dhigo ayuu nebigu ka baryey calayhi salaatu wasalaam inuu mid degdega oo degdeg ugu yimaada inuu noqdo ayuu ilaahay ka baryey oo aanu markaa roobkaasi dib u dhicin oo wakhti dambe mid u dhaca aanu noqon xadiiska boqol iyo toddobaatan mar kale nebigu sala allahu alayh wasalam roobdoon wuxuu ku duceeyey allaahumma akhithnaa allaahumma akhithnaa allaahumma akhithnaa waa xadiiskii istisqaaga isagoo nebigu sala allahu alayh wasalam mimbarka saaran maalin jimco ah oo khudbadaynaya ayaa nin reermiyii soo galay markaasuu yaa rasuula allahi xoolihii dhammaade abaar baa jirta ilaahay noo bari waxaa laga qaadanayaa haddii khatiibku khudbadaynayo in khatiibka cidi la hadli karto hadday dani keensato jumcadiina aynay waxba ka yeelayn mar hadduu khatiibka la hadlaayo arrinkaasina uu bannaan yahay haddii xaaja keensato nebigu sala allahu aleyh wasalam kuma inkirino ma odhan khudbadda laguma hadlee aamusoo fadhiiso waa uu taqriiriyo waa ka aamusay taas waana ka aqbalay codsigiisiiyo markiibuu gacmaha intuu sare u qaaday nebigu duceeyey wuxuu ku duceeyey allaahumma akhithnaa ilaahu roob mahiigaan oo naafica nagu arsaaq yacnii roob marka hayth ah waa roobkaa mahiigaanka ah ilaahu kaa nagu arsaaq allaahumma akhithnaa mar labaad ilaahu roobkaa mahiigaankaa nagu arsaaq allaahumma akhithnaa ilaahu markaa noo roobayo roobkaa haythka ah ee mahiigaankaana siiye waa hayth marka waxa weyan waa roob mahiigaan oo naafica riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay allahumma asqinaa allahumma sqinaa allahumma sqinaa inuu saddex goor yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam isagoo mimbarkii weli aan ka soo degin khudbaddii buu nebigu sii watay markuu intaa ku duceeyey ayuu khudbaddii sii watay markuu nebigu ku ducaynayey sidaasna gacmaha uu sare u taagay khudbadda jumcada khatiibku hadduu duceeyo hadduu roobdoon ku duceeyo gacmaha waa taagaya xadiiskaa saxiixaynkaa loo hayaa laakiin ducooyin kaleo aan istisqaa ahayn oo roobdoon ahayn hadduu ku duceeyo gacmaha ma taagayo oo nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhti kale lagama soo rarin inuu gacmaha taagay isagoo khudbad jimce khudbadaynaya ducadaa roobdoonta ku saabsan mooyaane waxaa soo aroortay saxaabada qaarkood iyagoo inkiraya waa fii saxiixi muslim ku sugan in markaa khatiibku markuu ducaynaayo inuu gacmaha taago ay diidayaan umaradii umawiyiinta mid ka mida inuu marwaan ahaa baan filayaa ayaa duceeyey oo gacmaha taagay markuu gacmaha sare u taagay khudbaddii jumcada isagoo ducaynaaya roobdoonna kuma ducaynayne ayaa saxaabi baa markaa ku inkiray arrinkaa si shadiida oo adag ugu inkiray qabbaxa allaahu haatayni alyadayn ilaahay ha xumeeyo labadaa gacmood baa gacmaha u taagaya khatiibku nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynayo jumcada kama siyaadin jirinoo kama badin jirin inuu farta taago bimacnaa gacmaha ma taagi jirin xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey saas aawadeed waxaa loo kala qaadayaa khatiibku hadduu ku duceeyo khudbaddii jumcada roobdoon hadduu ku duceeyo gacmaha waa taagayaa shay aan roobdoon ahayn hadduu ku duceeyana gacmaha ma taagayo dadka ka warran iyagu ma taagayaan dadku haddii waxa weeye istisqaa uu ku duceeyo siduu khadiibku u taagay iyaguna u taagayaan xadiiska saxiixuna wuu sheegayaa farafaca annaasu aydiyahum yadcuun markaasaa dadkuna gacmaha sare u taageen xaalay iyaguna ducaynayaan waxaa loo jeedaa ay aammiinsanayaan oo aamiin odhanayaan marka istisqaaga in waxa weeyaan khatiibka iyo dadkuba inay gacmaha taagayaan baa laga qaadanayaa oo ducada daraaddeed u taagayaan laakiin haddii waxa weeye aanu roobdoon ku ducaynayn khatiibkuna ma taagayo dadkuna ma taagayo ta kale markaa ducooyinka kale aan istisqaaga ahayn aamiin ma odhanayaan aamuskii la yidhi aamusa ayuunbay istisxaabayaan alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo weli khudbaddii aan ka soo degin ayaa roobkii da'ay saxaabadii waxay yidhaahdeen markan uu nebigu ducaynaayo cirka xabbad daruuro nooga muuqataa ma jirto yaa cirku waa saafi xabbad daruuri noogama muuqato markuu nebigu duceeyey ayaa waxaa soo baxday buu idhi in yar oo daruuro aad mooddo gaashaan siday u yar tahay ayaa waxay ka soo muuqatay dehalkii korka korkayagay timi weli nebigu khudbaddiibuu wadaa way kala ballaadhato way weynaatay dabeedna way da'day isagoo weli mimbarkii nebigu saaran oo khudbaddii wadaa ayaa masjidku ku soo darooray markaasaa garhkiisa saa biyuhu uga daateen biyihii madaxa kaga soo dhacay ee masjidku cariish buu ahaa ee xagga sare ka soo darooray ayaa nebiga garhkiisa sidaa uga daadanayay weliba ku darso oo khudbadda nebigu ma dheerayn oo khudabka waa gaabin jiray waa kii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina qisara khudbati almar'i ina qisara khudbati arajuli wa tuula salaatihi ma'inatun min fiqhih ninka khudbaddiisu inay gaabato salaaddiisuna dheeraato waxay ka mid tahay calaamad ku tusinaysa faqiihnimadiisa markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam ducadii in laga aqbalay meeshii abaarta darani joogtay oo isla degdeg markiiba loo arkay waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati dacawaad fara badan oo laga aqbalay oo degdeg loo arkayna waa jireen marka waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebinimadiisa calayhi salaatu wassalaam xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim waa min xadiisi anas anas ibni maalik ayuu ka soo wariyey xadiiska boqol iyo koob iyo toddobaatan wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam roobdoon ku duceeyey allaahumma asqi cibaadak ilaahayow waraabi addoommadaada wa bahaa'imaka ilaahayow waraabi xoolahaaga wanshur raxmatak ilaahayow fidi naxariistaada wa axyi baladaka almayit ilaahayow noole dhulkaaga dhintay ee meydka ah nusakha waxaa qoran wa axyii baa qoran waana halad oo sax ma aha ya keliya weeye sida sawaabkii wa axyi ficilkuna wuxuu noqonayaa dee waa ficil amaro waa mabniyun yani waxa waa lagu binaynayaa bixadfi alaakhir aakhirka in la xadfaa lagu binaynayaa aakhirka in la xadfo ayaa lagu binaynayaa marka wa axyi bay noqonaysaa sidaasayna asalka ugu soo aroortay oo loogu soo wariyey marka wa in la akhriyaa waxay noqonaysaa midan markaa sawaabkii khilaafsan marmar naadira sida mashhuurka si khilaafsan waa meelaha qaar waa ku timaadaa taasna tawjiihaad kale culimmadu u doonaan inay yidhaahdaan waa luqatu qawm iyo oo bacdualcarab cid ka mida ah ku hadli jirtay iyo yacni maray yidhaahdaan marka waxa weeye xarfu cillaha waxaa loo baaqi yeelay waxa weeye waa la gooyey xarafkii cille eh kan kale waxaa keensaday waa ishbaac adugu tawjiihaad baa markaa loo doonaa calaa kulli xaal sida markaa fiican laxni yaanan ka cabirin sida markaa fiicani waa in ya-da la jaro weeye ya-da in la gooyo ayaa fiican oo haalibulcarab siday ugu hadleenna waafaqsan sida kale qaliil bay u dhacdaa sida kale qaliil ayay u dhacdaa shaad aan ka daayo ayo dee waxaa jirta meelaa lagu tawjiihiyaa oo lagu keenaa Eh, ama qiraa'aadka qaarkood ama ashcaaraha qaarkood ay marka ugu timaadaan marka saxdu waxay tahay sidaani waa qaliil sida marka waxa weeye mashhuurka ah ee jamaahiirulcarab ugu hadashay waa in xadful lagu bineeyo weeye waa axyi keliya layidhahda xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud baa soo wariyey waxaanu ka soo wariyey can camr bni shucayb can abiihi can jaddi camr bnu shucayb oo aabbihii ka warinaaya aabbihiina uu ka warinaayo awowgii uu ka warinaayo waa camr bnu shacayb ibnu maxamed ibni cabdillaahi ibni camr bn alcaas weeye xoogaa niqaash baa ku sugnaan jiray laakiin sida markaa saxiixii waxay tahay sanadka axaadiista lagu soo wariyaa waa xasan xasan weeye sida markaa culammadu jamaahiirtu ay mareen sidaas weeye marka cabdullaahi ibni camr bn alcaas baa laga warinayaa saxaabigaas can jaddihina waxaa loo jeedaa waa shucayb awowgii baa loo jeedaa oo awowgu markaa camar awowgii ma aho oo muxamed ma aha ila markaa mursal baa xadiisku noqonayaa camr ibnu shucayb ibni maxamed ibni cabdilaahi ibni camr ibn caas ee wuxuu ka warinayaa shucayb baa ka warinaya awowgii oo cabdullaahi ibni camr ibn caas ah sheekh albaani wuxuu ihi markaa waa xasan sanadka waxaa lagu soo wariyeyna jamaahiirta culammadu waxay mareen inuu xasan yahay bal ee bacdibaa waxaa laga soo naqliyaa inay yidhaahdeen waa min ansaxi alasaniid inay saa yidhaahdeen bacdi muxadisiinta ka mida saa maray ha yeeshee maalik baa wuxuu soo wariyey isagoo mursalah oo camr ibnu shacayb ka warinaaya oo aanu sheegin camr ibnu shacayb inuu aabbihii ka warinaayo aabbihiina awowgii ka warinaayo sidaasuu u soo wariyey marka waxa weeye taas waa dhici kartaa culammada qaarkood inay ku iclaaliyaan oo yidhahdaan xadiisku waa macluul maadaama ariiqna mursal loogu soo wariyey ariiqna musnad loogu soo wariyey calaa kulli xaal siiqooyinka hore ayaa sixadooda yacni ay qawi tahay oo sii xoog badan tahay marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inuu nebiga ku duceeyey hadduu ka sugnaado inuu ilaahay addoommadiisa waraabiyo iyo markaa xoolihiisa oo mulkig o dhan ilaahay isagaa leh xooluhuna waxay ka mid yihiin mulkigiisii bay ka mid yihiin iyo inuu raxmadiisa fidiyo ballaariyo oo sii daayo iyo inuu markaa dhulka dhintay dhulkiisa dhintay inuu nooleeyo wuxuuna ku noolaynayaa roobka oo barwaaqadu waxay uga dhigan tahay nolol bay uga dhigan tahay yacni dhulku markuu oma sii abaar noqdo sidii wax dhintay sidii wax dhintay buu ka dhigan yahay dhulku markuu oma sii abaar noqdo wuxuu ka dhigan yahay sidii wax dhintay buu ka dhigan yahay markuu barwaaqoobana sidii wax noolaadoo kale kaleu ka dhigay sidii wax noolaadoo kale ayuu ka dhigayy biyaha cirka ayaana dee noloshii dhulku ku xidhan tahay marka waxabay biyaha cirku helaan wax wixii laga beeraa waa soo boodayaan ya qolyaha wax beertaa waxay ku leeyihiin wakhtiyada labadan xilli ee roobku uu haalibka yahay inuu do'o yacnii dhulka aad ba wax uga baxaan labada wakhtiye ay u badan tahay dhulku inuu abaarta yahayna haddaad wax kasta ku shubto tacab kasta geliso waxa ka soo baxa waa wax aad u yar ma badna waxa ka soo baxa marka waxa weeye dhulkani wuxuu ku noolaanayaa biyaha cirka ayuu ku noolaanayaa biyaha cirkuna waa uga nafci badan yihiin biyo kaloo dhanba baabka afar iyo lixdanaad adducaau idaa nasala almatar ducada lagu ducaysanayo markuu roobku da'ayo ama soo degayo biyuhu soo dhacayaan xadiiska boqol iyo labiyo toddobaatan nebigu calayhi asalaatu wasalaam marka roobku da'ayo wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma sayiban naafica allaahumma ilaahayow sayiban naafica yacnii roob wax tarayo naafica ilaahayow sii marka ficil baa loo qadarayaa marka Eh, waxay noqonaysaa ursuqnaa ama actinaa ilaahu nasii ama nagu arsaaq sayiban naafican xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waana min xadiisi caaisha caaisha ayaa laga warinayaa marka wuxuu sheegayaa wakhtiga uu roobku da'ayo in ilaahay laga baryo inuu roobkaa naafic ka yeelo oo mid naafica ku arsaaqo waayo ilaahay baa wuxuu doono nafciga gelinaya hadduu doonona ka siibaaya marka ilaahay inuu barakeeyo oo naafic ka yeelo oo mid naaficana ku arsaaqo in ilaahay laga baryaa laga qaadanaya waxaa kaloo la soo wariyey wakhtiga roobku da'ayo ducadu waa mustajaabo marka waxa fiican in ilaahay la baryo oo wixii ilaahay la weydiisto wakhtigaa roobku da'ayo ilaahay waa bixiyaa xadiisaa lagu soo wariyeyna waa jiraa baabka shan iyo lixdanaad addikru bacda nuzuuli almatar xuska ilaahay lagu xusaayo marka roobku da'a dabadii roobkii markii da'o ee uu qaado dabadeed xuska ilaahay lagu xusayo xadiiska boqol iyo saddexiyo toddobaatan mutirnaa bifadli illaahi wa raxmatih roobkii markuu da'a dabadeed waxaa ilaahay lagu xusayaa in la yidhaahdo mutirnaa roobka waxaana lagu siiyo naloogu roobeeyey bifadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo gelladdiisa iyo nicmayntiisa wa raxmatihi iyo naxariistiisa waxaana lagu roobeeyo roobkana lagu siiyey ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisana lagu siiyey xadiidka wuxuu ahaa xadiis macruufa waa xadiiskii ku saabsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha xudaybiye la yidhaahdo markuu deganaa ayaa waxa dhacday habeen baa roobda'ay dabeedna salaaddii subax wuxuu ku tukaday rayskii ayuu ku tukaday kadib buu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi addoommadayda waxay waa bariisteen waxaa waa bariistay mu'minun bii wa kaafirun addoommadayda qaar i rumeeyey iyo qaar iga kufriyo iga abaalka daray ayaa labada noocba waa beriisteen ama labada markaa mid walba waagu beriyey fa amaa man qaala mudirna bifadli illaahi wa raxmatih fadalika mu'minun bii kaafirun bilkawaakib ama kaafirun bilkawkab kii yidhi miyaa roobku wuxuu nagu helay ilaahay fadligiisa iyo galladdiisa iyo nicmayntiisa iyo raxmaddiisu roobku nagu helay kaasi waa mid aniga i rumeeyey kowkabkana ka kufriyey kadaalika mu'minun bii kaafirun bilkawkab xidigaha waa ka gaaloobaye dirirada anigana waa i rumeeyey wa ammaa man qaala mudirnaa binaw'i kada wa kada fadalika kaafirun bi mu'minun bilkawkab kii yidhi miyaa yacni roobku wuxuu nagu helay dirirka kaa iyo kaasuu nagu helay oo waxa weeye dirirka ama seerma weydo ama todob ama cawl iyo wax la mida ayaana heshay kii sidaa yidhaahdaana fadalika kaafirun bii mu'minun bilkowkab waa mid aniga iga kufriyey oo xidigaha iyo dirirada rumeeyey xadiidku caynkaasuu ahaa bukhaari iyo muslim baana soo wariyey waana min xadiidi zayd bni khaalid aljuhani marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa in la yidhaahdo mudirnaa bifadli illaahi wa raxmatih inuu ilaahay jecel yahay iimaan billaahina ay noqonayso waxaana laga qaadanayaa inaan la odhan mudirnaa binaw'i kada wa kada inaan la odhan baa laga qaadanaya taasina waxa weye waa arrin aan bannaanayn oo xaaraana in la yidhahdo mudirnaa binaw'i kada wa kada dirirkaasaa noo da'ay toddobbaa nagu butaacay ama sir maweydaan noo da'day iyo wax la mida in la yidhaahdaa waxay markaa ka mid tahay waxyaalaha aan bannaanayn waayo waxaa lagu magacaabay kufri ilaahay laga kufrinayo shay kastoo lagu magacaabay kufri ilaahay laga kufrinayana waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay marka taas waa in layska jiraa oo layska ilaaliyaa in la yidhaahdo diriradaasaa noo da'ay ama sababta dirirkaasaa roobka lagu helay iyo wax la mida in la yidhaahdo waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa waayo waa shay xaaraan bannaanayn weeye kufri baana lagu itlaaqo lagu magacaabay gaalnimo inay tahay oo nooc kufriya ay tahay bimacnaa kufrun duuna kufrin ha ahaato oo gaalnimadii weyneed wax ka sokeeya ha ahaatee laakiin waxay noqonaysaa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid noqonaysa roobka haddii dirirka loo nisbaynaayo la odhanaayo dirirkaaba shubay oo roobka keenay haddii la odhanaayo iyadu waa kufri akbar waa gaalnimadii weynayd laba iskuma khilaafsana haddii la odhanaayo roobka ilaahay baa keenay laakiin dirirkaa u sabab ah haddii la odhanayo shay aan sabab ahayn baa sabab laga yeelayaa markaana waxay noqonaysaa kufri asghar kufrun duuna kufrin bay noqonaysaa waayo shay aan sabab ahayn marka sabab laga dhigo sababnimo loo ictiqaadiyo oo sababnimo loogu tiiriyo oo sharcan iyo qadaran midnaba aynay sabab u ahayn ee calaa sabiili itifaaq wax isku beegmay ay yihiin waxay noqonaysaa in kufri asqar soo galo oo shirki asqar ku jiro ayay markaa noqonaysaa ka warran haddii la yidhaahdo roobku wuxuu na helay wakhtigii xiddiggaasi joogay gudaheeduu na helay yacnii mudirnaa fii waqti naw'i kada muraadka fiida looga jeedayna ay tahay inay darfiya tahay oo aan sababiye loo jeedin haddii sababnimo loo qasdayo ila fiidu sababiye way u timaadaaye waxay noqonaysaa markaa inay la mid tahay tan la diidaayo laakiin haddii fiid la isticmaalo fiidana looga jeedo darfiya oo laga tilmaamayo xilligii dirirkaasi joogaa roobku noodda oo ilaahay roobkana siiyey taasi culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida imaamu shaafici wakhayruh dhibi kuma sugna yidhaahdeen ka waran haddii la yidhaahdo mutirna binaw'i kada wa kada ou yidhaahdo ba'da saabiye ugama jeedee darfiyaan u jeedaa ile si aan badnayn way u soo aroortaa ba'da iyadoo looga jeedo darafnime eh waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen marba haddii naska daahirkiisu binowi kadaa uu diiday farqi ma kala laha muraadkiisu inuu yahay macna darfiya iyo macna saabiya inuu yahay farqi ma kala leh mar marlayba waa inaan u isticmaalinoo waxay noqonaysaa mamnuuc ayay noqonaysaa waayo dariico waxay u noqonaysaa dadkii kale inay isticmaali karaan iyadoo markaa ba'da iyagoo markaa saabiyada u jeeda ayay dariica u noqonaysaa markaa saddan dariica waa ku jirta waa midda kale daahirka naska lama kala qaadin ba'da in looga jeedo saabiyo iyo in darfiyo looga jeedo lama kala qaadinoo cumuumka naska ayaa la cuskanaya la dariishanaya marka inay fiican tahay in la yidhahdo mutirna bifadli illaahi waraxmatih ayaa xadiiska laga qaadanaya marka inay fiican tahay in la yidhaahdo bifadli illaahi waraxmatih raxmatih bifadli illaahi waraxmatih in la yidhahda inay fiican tahay baa xadiiska laga qaadanaya xadiiska baabkan u jeedaa baabka lix lixiyo lixdanaad min adciyati alistisxaa ducada lagu ducaysanayo waxaa ka mida ducada yacnii roobku markaa inuu ka faydmo oo bimacnaa samadu korkooda ay daruurihii ka faydmaan oo ay bannaanaato oo roobku aanu ku da'ayn korkooda ducada lagu ducaysanayo waxaa ka mid a ah alistisxaa waa talabu saxwi saxwigana waxaa loo jeedaa inay daruuruhu ka faydmaan korkeenna oo hareeraha markaa ay u kacaan taa macnaheedu ay tahay hareeraha roobku inuu ka do'o laakiin dusheenna aanu korka inaga helin waa talabu saxwi xadiiska boqol iyo afar iyo toddobaatan wuxuu nebigu ku duceeyey calayhi asalaatu wasalaam allaahumma xawaalayna walaa calayna allaahumma cala alaakaami waadiraabi wa buduuni alawdiyah wa butuuni alawdiyati wa manaabit ashajar nebigu wuxuu xadiiskii hore aynu soo aragnay ayuu la sii xidhiidhayey oo roobkii markii uu ku duceeyey maalintii jimcada nebigu ku duceeyey calayhi asalaatu wasalaam maalintii waa da'ayey maalintii ka dambaysay waa da'ayey ilaa jimcihii dambuu gaadhay siduu u da'ayey waaba qaadiba waayeba roobkii waaba qaadi waayeba waxay noqday mid joogta u da'aya ayuu noqday oo sidaa u socda ayuu noqday khudbaddii markaa jumcada ee maalintii waxa weeye jumcadii labaad ayaa roobki isagoo sidii u da'aya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbaddii khudbadeeyey isagoo khudbaddii wada marka wiig dhan buu da'ayaa waa jumco laga soo bilaabo jumcada kale laga gaadho ayuu sidii u da'ayaa isagoo nebigu maalintanna khudbadaynaya jumcadii oo mimbarkii saaran ayaa ninkii reermiyigae maalintii horaa soo galay yidhahdeen saxaabigu ama nin kaleoo reermiyaa soo galay labada mid weeye ama kiibuu ahaa ama ku kaluu ahaa markaasuu yidhi yaa rasuul allah dhismayaashii dume xoolihiina qarqoome ilaahay noo bari roobka inu naga qaado yaa waxay ku tusinaysaa bini aadamku siduu daciif u yahay geesna xamili maayo roob la'aantii xamili maayo roobkiina markaa xamili maayo markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa dhoolla caddeeyey dabeedna gacmuhuu sare u qaada dabeedna wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calayna mu odhan ilaahu roobka naga jooji ma odhan ninku isagu wuxuu dalbanayay in roobka laga qaado oo roobka marka waxa yani roobka laga joojiyo dabeed nebigu markaas si ka nafci badan ayuu ku duceeyey oo wuxuu idhi allaahumma xawaalaynaa walaa calayna ilaahayow hareeraha noogu shub korkayaga ha nagaga shubin hareeraha noogu shub allaahumma xawaalaynaa hareeraha yaga ilaahay ou noogu shub roobka walaa calaynaa korkayaga ha noogu shubin allaahumma ilaahayow cala alaakaami waadiraabi ilaahow waxaad noogu shubtaa kuraha alaakaam waa yacni buuraha waaweyn kuwa ka yaryar ee kuraha ah ilaahu kuwaa noogu shub wadiraabi taagooyinka noogu shub meelaha taagan yacni noogu shub waxay ka sii yar tahay aakaamtii bay ka sii yartay meelaha taagan noogu shub wa butuuni alawdiya togaga caloolahooda ilaahw noogu shub yacnii togaga gudahooda ilaahw noogu shub wa manaabit ashajar meelaha dhirtu ka baxayso ilaahw noogu shub saxaabadii waxay yidhahdeen isla markiiba daruurihii korkaygay ka carareen hareerahay u carareen markaasaa korkayga waxay noqotay gabbal ya haddaba isla markiiba intay daruurihii korkayga ka faydmeen ayaa korkaygu wuxuu noqday gabal daruurihii sidaa noogu hareeraysan yihiinoo korkayguna bannaan yahay ayay noqdeen xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waana xadiiskii anas ibnu maalik ayuu marka ka mid ahaa marka waxaa laga qaadanayaa ducadana nebiga in laga aqbalay waxaa kaloo laga qaadanayaa istisxaa in lagu ducaysan karo marka roobka waxa weeye dadka uu dhibayana in sidan lagu duceeyo ayaa fiican aan la odhan ilaahu roobka naga joojiye la yidhaahdo allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma cala alaakaami waadiraabi wabuduuni alawdiyati wa manaabit in sidaa lagu duceeyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cidi hadday wax codsato si ka nafci badan si ka nafci badan haddii la garanayo sida ka nafciga badan in la yeelo oo ilaaba ilaa sidii ay codsadeen ee dooneen dee haddii ay markaa laga fiican yahay sida markaa anfaca ka ahee ka fiican in dalabkoodii loo rogo oo sidaa loo aqbalo ayaa laga qaadanaya waayo isagu wuxuu dalbaday ninkani in roobka laga joojiyo laakiin waxaa ka nafci badan korkayaga ka daa oo hareeraha iyo meelaha markaa wax ka baxayaan iyo togaga iyo noogu shub yacni meelaha taagan iyo yani markaa deedna sidii baa nebigu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay ducooyinkii nebigaee badnayd ee laga aqbali jiray ducooyin fara badan baa laga aqbalay marka ducooyinkaasay marka ka mid tahay baabka toddobiyo lixdanaad ducaau ru'yati alhilaal bisha marka la arko ducada lagu ducaysanayo xadiidka boqol iyo shan iyo toddobaatan marka bisha la arko waxaa la odhanayaa sida xadiidka nebiga ku soo aroortay calayhi asalaatu wasalaam allaahu akbar ilaahay baa weyni badan wa akbaru min kulli shay allaahumma ilaahayow ahillahu calayna bialamni waaliimaan ahillahu calaynaa bisha noogu bili oo bimacnaa eh, mid soo baxda oo aannu aragno ka yeel korkayaga bilamni xaalay ku dheehan tahay nabadgeliyo oo aanu ka nabad qabno dhibaatooyinkoo dhan iyo balaayooyinkoo dhan iyo waliimaani iimaan ay ku lammaan tahay aannu balaayo dhan ka nabadgallo aannu cabsi ka nabadgallo iyo wasalaamati nabadgeliyo aanu ka nabadgallo aafaadka iyo masaa'ibkao dhan iyo walislaami islaamnimo xaalay ku lamaan tahay oo yacni iyada iyo xaaladdaasi ay isku lammaan yihiin iyo watawfiiqi waafajin xaalay ku lamaan tahay aadna waafajiso limaa tuxibu waxaad jeceshahay aadna waafajiso rabbana ay yaa rabbanaa waa munaada rabbigayow wa tardaa iyo waxaad ka raallida tahay aadna waafajiso rabbunaa wa rabbuka allaah bishii buu la hadlayaa marka rabbunaa rabbigayo wa rabbuka iyo rabbigaagu allaahu allah weeyi allaahoo qura inoo rabbi ah bisha ayuu saa ku odhanaya xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi iyo daarimi ayaa soo wariyey iyo tabaraani kabiirka xaafid alciraaqi sanadkiisa wuxuu yidhi waa xasan hayami saas si leeg waxau yidhi sanadkiisu waa xasan albani isaguna waxa uu yidhi sanadkiisu waa xasan waxaana laga warinaya min xadiisi cabdilaahi bni cumar wakhtiga markaa sidan la odhanaya waa bisha qamarigaa ah weeye bishan markaa waxa weeye shamsigaa kuma saabsana waxay ku saabsan tahay bisha dayaxa ka bilanaysa ee dayaxa laga tirinaya ku saabsan tahay oo bilihii waxaa loo qaybiyaa shahri qamari iyo shahri shamsi bilna waxaa laga tiriyaa qoraxda midna waxaa laga tiriyaa dayaxa ayaa laga tiriyaa waxayna isdheer yihiin ilaa koob iyo toban maalmood bay sanadka marka loo eego sanada dayaxa laga tiriyey iyo sanada eh, laga tiriyey qoraxda ay isdheer yihiin tan hadda marka taarikhda faranjiga ama taarikhda nasaarada xilliga laga soo tiriyuunba ay la gaar yihiin nasaaraduye laakiin waa shamsi waxaa la tirinaya bila shamsiya weeye waa bila qoraxda laga tirinayo weye markaa saas weeyaan marka bishaa qamariga ah ayaa markaa looga jeedaa wakhtiga dikrigan la odhanayaana waa markay bilato waa saddexda habeene ugu horreeya markaad aragto bil waxay tahay habeenka koowaad iyo habeenka labaad iyo habeenka saddexaad saddexdaa hadday dhaafto hilaal maaha qamar bay noqonaysa qamar ayay noqonaysa marka uu arko ayuu ruuxusaa odhanaya culammadu waxay yidhaahdeen marka uu dikrigan odhanayana bisha qaabili maayo waata cali bna abi taalib ay ka soo aroortay inuu yidhi laa yarfacu lahu ra'san madaxa sare ugu qaadi maayo waa kasaa yidhi waa ka sidaa yidhi marka waxaa lala qaabilaa ducada meesha salaadda lala qaabilo oo waxaa sunnaha ducooyinka in loola jeesto qiblada warka ay yidhaahdaan wadaaddada qaarkood ay yidhaahdaan samadu waa qiblat ducaana waa khalad oo sax maaha oo muslimiintu laba qiblo ma leh ee waxa weeye qiblo keliyay leeyihiin qiblada salaada ayuun baana u qibla ah wakhti walba waatii xadiiska abi daawuudka ku so aroortay waistixlaalu qiblatikum beyt illaahi alxaraami axyaaan wa amwaata marka goorta la nool yahay iyo marka la dhintaba waxa inoo qiblo ah kacbada ayaa inoo qibla ah kacbada ayaa inoo qibla ah waase dhici kartaa iyadoo aan markaa kacbada la qaabilin ducooyinka qaar in lagu ducaysto waa dhici kartaa laakiin waxaa afdala wixii ducooyina in qiblada lala qaabilo ayaa afdala yacni mowdic kaloo la yidhi la eegta ma soo aroorin marka dikrigaa isagoo aanula qasdin inuu la jeesto ayuu akhrinayaa dikri iyo duca ayuu isugu jirtaa qaybna waa dikri ilaahay la xusaayo qaybna waa duco waa duco weeye allaahu akbar waa dikri rabbuna wa rabbuka allah iyaduna waa dikri ilaahay la xusayo inta kalena waa duca lagu ducaysanayo inuu ilaahay bishan ka yeelo bilnabadgelyo lagu sugan yahay biliimaan lagu sugan yahay bilcabsi laga nabadgalay bilbalaayooyin eh, iyo masaa'ib oo dhan laga nabadgalay islaamniyo iimaan lagu sugan yahay aahiran wa baatinan islaamnimo iyo iimaan lagu sugan yahay kor iyo kalba iyo inuu ilaahay waafajiyo wuxuu jecel yahay ka raallida yahay marka waa baryo ilaahay la baryaayo iyo xus ilaahay la xusayo weeye waxaa dhacday dadka qaarkood inay is yidhaahdeen talow maxaa loo ta'niisin waayey oo warabbukillaah loo odhan waayey oo ahillahaa loo odhan waayey jawaabteedu waxay tahay erayga hilaal fii luqati alcarab wuxuu ku yahay mudakar luqada carbeed ereyga hilaal wuxuu ku yahay magac lab laakiin afka soomaaliga wuxuu ku yahay magac dhadig buu ku yahay marka saas aawadeed waa in farqiyada u dhaxeeya xagga luqaadka aad ku baraarugsanaataa oo aanad markaa moodin haddii afkeenna wax ay ku yihiin ama mudakar ama mu'anas luqatulcarabna inay sidaa ku yihiin luqooyinku taa waa isku khilaafaan waana markaa waxay leedahay waxyaalo badanoo u dhigma ayay leedahay oo waxaa ka mida ereyga jabal buur af soomaaliga waxaan u naqaanaa jabal inay buur tahay mu'anas inay tahay waxaynu dhahnaa buurta ta baa lala xidhiidhiya laakiin fii luqati alcarab waa mudakar yani waxa weeye waa magac lab saas aawadeed bay nusuusta iyo axaadiista iyo aayaadkaba ku soo aroortay iyadoo damaa'ir laba loo celinaayo hmm. low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah damiirkii loo celinaya maxaa laga dhigay lara'aytahu lara'aytahaa lama odhan raaytaha lama odhan oo damiir mu'anasa looma celin khaashican mutasaddican xaalkii laga xaalaynayey waxaa laga dhigay waxaa laga dhigay yani waxa weeye mid yani lab baa laga dhigay oo khaashicatan iyo mutasadicatan iyo lama odhan waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam hada jabalu uxudin yuxibuna wa nuxibuh tuxibuna ma odhan marka waa in lagu baraarugsanaada farqiyada u dhaxeeya xagga luqaadka waxaa la mid a ah erayga annahaar maalin waxaynu naqaanaa inay tahay mu'anas maalinta ayaynu idhahnaa laakiin fii lugati alcarab waa mudakar marka tanna waa saasoo kale weeye marka ahillahu iyo rabbuka saasaa loo yidhi baabka siddeed iyo lixdanaad adducaau cinda iftaari asaa'im ducada lagu ducaysanayo marka ruuxa soomanaa uu afuro uu ku ducaysanayo ruuxii soomanaa markuu afuro muxuu ku ducaysanaya odhanayaa xadiiska boqol iyo lix iyo toddobaatan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray marka uu afuro inuu yidhaahdo dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah dahaba aldama'u haraadkii waa tegey yacnii ha tago waa duco wabtallat alcuruuqu xididadii waa qoyeen yani ha qoyaan wa alajru ajarkii waa sugnaaday yani ha sugnaado in shaa allaahu hadduu ilaahay doono marka siiqadu waa khabari waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa duco ayuu dhacaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i fi lkubra iyo xaakim xaakimna waa saxiixinaya albaanina waa taxsiininaya waxaan laga soo wariyey min xadiisi cabdillaahi bni cumar ayaa laga soo wariyey culammadu waxay yidhaahdeen goorta uu odhanayaa waa goorma ma markau bilaabayaa oo intaanu weli bilaabin laakiin uu doonayo inuu bilaabo mise markuu afure dabadeed buu odhanayaa waxay ahlucilmigu yidhahdeen markuu afure dabadeed buu odhanayaa markuu afure dabadeed ayuu odhanayaa ayay markaa yidhahdeen haddana waxay yidhahdeen siiqadu waxay u dhacaysaa duco ayay macnuhu dhacaysa alfaaddu alfaad khabariya waa tahay laakiin macnuhu waxay u dhacaysaa ducay u dhacaysa duco ayay u dhacaysa bacdu ahlicilmi sida alcallaama ibnu cuthaymiin wuxuu ku gaar yeelay oo wuxuu yidhi wakhtiyada markaa haraadka iyo kulku badan yahay in markaa la yidhaahdo oo wakhtigaa la odhanaayo ayay markaa u badantay laakiin ahlucilmiga kale ma arag wax ku gaar yeelay mar walba la afurayaba oo soon laga afurayaba in la odhanayo ayay markaa waxaw kolley daahirka hadalkooda u egyahay marka inaan wakhtigaa lagu khaas yeelayn ayay markaa u badantay haddii la yidhaahdo duca weeye oo siday markaa culammadu ay tilmaamayaane maxaa insha allahu loo raaciyey sawtii laynoo diiday ducada in tacliiq la geliyo waxay ahlucilmiga qaarkood waxay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sida markaa ibnu cuthaymiin waxaa kala duwan ducada ku soo aroortay lafdi dalab ah iyo ducada ku soo aroortay lafdi khabar ah oo ducadu hadday ku soo aroorto bilafdi talab waa taa la yidhi tacliiq yaa la gelin yacni laa yaquul axadukum allahuma akfir lii allahuma arxamnii in shi'ta yacni marka ilaahu i naxariiso ilaahu i dembi dhaaf haddaad doonto yaan odhan liyaczimi almas'ala su'aasha ha gooyo ya su'aasha ha gooye laakiin markay ku soo aroorto bilafdi alkhabar macno ducaba markaa ha u dhacaysee waxay noqonaysaa inay markaa in sha allahu la gelin karo tanna saasaa lagu xambaaray khabar maxdi oo laga tilmaamayo markaysaga waxa ma aha shuraaxduna waa sheegeen marka waxaweye qaarkood waxay yidhaahdeen waa ikhbaar iyo ducaa labadaba saasay qaarkood isugu dareen bacdu shuraax ay markaa tilmaameen marka wa ruuxu ma oga ajarkii inuu sugnaaday in kale ajarkii inuu sugnaadayo in kale ma oga oo ruux mucayan ah iskama qadcin karo ajarkiiba ii sugnaaday ama ajarkiibaa ii jira taas yadaa mid waxa weeye uu iska og yahay maaha qabuulka camalka la aqbalaayo iyo ajarka laga ajar siinaayo ilaahay ayaa markaa la gaara ilaahay baana og culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dawaamka uu daa'imayo ayay u dhacaysaa oo dadka qaarkood inta shay ajarle ay shaqaystaan ayaa haddana wax buriya oo ajarkii aanu u sugnaanayn ay la yimaadaan marka waxa weeye calaa kulli xaal hubuudka ajarka sugnaanaya ha ahaato marka hore ajarka in loo qoraayo iyo marka dambe inuu u baaqi noqonaayo oo mid u jiraayo uu noqonaayo aan ka buri doonin kay doontaba ha noqotee mid waliba waa soo gelaysaa mid waliba waa soo gelaysa lafdi kale oo ducaa baa jiray oo marka xadiis kale ku soo arooray oo aan siiqadan ahayn Eh, marka kaa kale isagu ma asixin xadiiska kale ee ducada kale sheegaya ma asixin kan baa markaa sugan kan ayaa sugan eh, xadiiska boqol iyo toddobiyo toddobaatan markuu afuro wuxuu odhanaya allahuma inii as'aluka biraxmatik ka kalean sheegaya kan hadda inoo qoran maaha kan waa arki doonaa allaahumma ilaahayow inii anigu as'aluka waa ku weydiisanayaa biraxmatika naxariistaadaan kugu weydiisanayaa kugu baryayaa waa tawasul ilaahay sifadiisii lagu baryaayo oo lagu tawasulaayo allatii taasoo wasicat kulla shay shay walba markaa ka ballaadhatay oo koobtay naxariistaadaa ballaadhan ayaan kugu baryaa kuu weydiisanaya an takfira lii inaad ii dembi dhaafto ayaan kugu baryayaa oo kugu weydiisanaya xadiiskan waxaa soo wariyey ibnu maajah iyo xaakim ayaa soo wariyey waxaana saxiixiyey buusiiri waxaa taxsiiniyey xaafid ibnu xajar laakiin sheekh albani isagu waa daciifinaya oo wuxuu odhanayaa ma asixin ayuu odhanaya sheekh albani isagu waa daciifinaya waxaan laga soo wariyey min xadiisi cabdillaahi bni camr bn alcaas ayaa laga soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa eh, in ducadaas lagu ducaysanayo ayuu tilmaamaya laakiin waxaa ka quwo badan ka hore ka hore ayaa ka quwo badan marka eh, kana wuxuu sheegayaa in ilaahay la weydiisanayo dembidhaaf raxmadiisana lagu baryayo raxmada waxaa jirta raxmad makhluuqa ah iyo raxmad sifa ah ina allaha khalaqa mi'ata raxma raxmada makhluuqada a ah looma jeedo waxa ilaahay lagu baryayaa raxmada makhluuqa a maaha waxa ilaahay lagu baryaya lagu tawasulayaa ilaahay wax lagu weydiisanayaa waa raxmadii sifada ilaahay ahayd sifaadka ilaahayna makhluuqu maaha marka adilo badan baana ku soo aroortay in ilaahay sifaadkiisa lagu baryo marka in asmaadiisa lagu baryo in sifaatkiisa lagu baryaaba waa jirtaa marka waxay noqonaysaa sifaatkiisa in lagu baryoyay noqonaysa dadka qaarkood ilaahay sifaatkiisa inay ku baryaan iyo inay asmaadiisa ku baryaan iyo inay camalka saalixa ku baryaan ashyaadaa ma badsadaan laakiin aad waxay ugu dadaalaan tawasul biljaah in marka waxa weye cid makhluuqa wejigiisa ama marka waxaweye daatadiisa ama xaqiisa inay ku baryaan shakhsi makhluuqa inay markaa jaahiisa ku baryaan ayay markaa aad ugu dadaalaan waana layna amray in ilaahay asmaadiisa lagu baryo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha tawasulka sifaatka ilaahay lagu tawasulayaana adilo badan baa ku soo aroorto aayaati axaadiis mid walba leh ayaa ku so aroortay camalka saalixa in lagu baryaana waa jirtaa iyaduna axaadiis bay leedahay waaya baabka sagaaliyo lixdanaad adducaau qabla aacaam ducada lagu ducaysanayo cuntada ka hor xadiiska boqol iyo siddeed iyo toddobaatan idaa akala axadukum طacaaman falyaqul bismi illaahi nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam hadduu midkiin cunto cuno falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaabaya yani waxaa loo jeeda hadduu cunto cunaayo ha yidhaahdo magaca ilaahay baan ku bilaabaya fain nasiya marka akala waxay noqonaysaa ida akala ay ida araada an yakula nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaau wasalaam ida akala axadukum acaaman ay ida araada an yakula axadukum acaaman hadduu doono midkiin inuu cunto cuno looma jeedo ficlan markuu cuno ka faaruqay ayuu ka dabageynaya bismi illaahi muraadku ma aha waa muqaarabat alficli wa mushaarafatu noocaas weeye marka macnuhu wuxuu u dhacayaa hadduu midkiin doono inuu cunto cuno ficlan inuu cunay markaa lagama tilmaamayo ee cuntadii inuu cunuu doonaya falyaqul ha yidhaahdo bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabaya falyaqul ha yidhaahdo bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabaya cuntadan fa in nasiya hadduu ilaawo waanu magicii ilaahay xusin fii awalihi awalkii cuntada uu cunaayey ee bilaabayey inuu ku bilaabo hadduu ka ilaawo bisimka falyaqul ha yidhaahdo bismillaahi fii awalihi wa aakhirihi magaca ilaahay ayaan ku xusayaa ama ku bilaabayaa fii awalihi cuntada awalkeeda iyo wa aakhirihi inteeda dambaba inteedii horraysaiyo inteeda dambaysaba magaca ilaahay ayaan ku cunayaa amaan ku bilaabaya mutacallaqa waa la qadarayaa marka khaas iyo caam buu mid walba noqon karaa haddaad markaa caama qadarto waxay noqonaysaa abtadi'u haddaad khaas qadarto waxay noqonaysaa bismi illaahi aakulu magaca ilaahay baan ku cunaya falyaqul bismi illaahi ay bismi illaahi aakulu magaca ilaahay baan ku cunayaa fain nasiya fii awalihi falyaqul bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi hadduu awalka inuu ku xuso ka ilaawana ha yidhaahdo bismi illaahi magaca ilaahay baan aakulu ku cunayaa fii awalihi cuntada inteedii hore gudaheeda iyo wa aakhirihi cuntada inteeda dambaba yani mid walba magaca ilaahay baan ku cunaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan ayaa intuba soo wariyeen waxaana laga soo wariyey saddex saxaabi oo kala duwan caaisha iyo umayatu ibnu makhshiy iyo cabdulahi ibnu mascuud ayaa laga soo wariyey duruqda qaarkoodna waa saxiix qaarkoodna waa xasan xaafid ibnu xajar wuxuu taxsiininayaa riwaayada caaisha iyo riwaayada umaya labadaba waa taxsiininaya labadaba waa taxsiininaya sheekh albani riwaayada markaa waxa weeye riwaayaadka qaarkood wuu saxiixinayaa qaarna waa taxsiininaya marka xadiidku waa xadiid haabita weeye waxaa laga qaadanayaa cuntada haddii la cunaayo in magaca ilaahay lagu bilaabayo haddii la ilaawana in laga dabageynaayo ayaa xadiidku ku tusinaya marka taasina waxay ka mid tahay raxmada ilaahay ayay markaa ka mid tahay waayo haddii la odhan lahaa marka uu qofku ilaawo meeluu kaga daba tagaa ma jirto dee waxaa ka iman lahaa cidhidhi laakiin waa laynoo sahlay shareecadu waa sahla waatuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam bucitu bilxaniifiyati samxa haddii ruuxu ilaawo waa ka daba tegayaayo shaydaankii wuxuu kaga soo matajinayaa dee wax la cunayey inuu markaa yidhahdo bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi inuu sidaa yidhaahdo sidaa markuu yidhaahdo shaydaankii waxaway dhib bay ku noqonaysaa dee wax alla wuxuu cunay waa laga matejiyey marka mm. sidaas ku soo aroortay riwaayo sanadkeeda maqaal ku jiro xadiidka boqol iyo sagaal iyo toddobaatan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man acamahu allaahu tacaam kuu ilaahay cunto quudiyo cunto siiyo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma ilaahayow baarik lanaa fiihi noo barakee cuntadan wa acimnaa khayran minhu cuntana nooga dhigo nasii oo naquudi khayran minhu cuntadan cunto ka khayr badanna ilaahu nagu arsaaq oo naquudi waman saqaahu allaahu labanan kuu ilaahay waraabiyo caana uu siiyo caana uu cabbo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma ilaahayow baarik lanaa fiihi noo barakee oo baraka noo geli barakada noogu ziyaadi wa zidnaa minhu ilaahu caanahana noo ziyaadiyo noo kordhi wazidnaa minhu ilaahu caanaha noo kordhiyo noo siyaadi xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa taxsiininayaa waxaana laga soo wariyey min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas ayaa laga soo wariyey xadiidkani wuxuu ku tusinayaa in marka cuntada la cunayo lagu ducaysanayo oo ilaahay la baryayo waayo ilaahay baa wax walba mulkiya ilaahay baa wax walba leh barakadana ilaahay baa haya marka ilaahay barakada laga baryaya marka cunto markuu ilaahay ku siiyo waa inaad ilaahay ka barida inuu ku barakeeyo oo dee nafciga cuntada waxay ku xidhan tahay barakada waalbarakatu min allaah barakaduna xagga ilaahay bay ka ahaatay marka waxaad odhanaysaa allaahuma baarik lana fiihi ilah cuntada noo barakee baad odhanaysa haddii caana aynay ahayn ama hilib ha noqoto ama raashin kale ha noqoto ama khudrawaad ha noqoto ama fawaakih ha noqoto waxaad odhanaysaa wa acimnaa khayra minhu wax ka khayr badanna ilaahw na quudi oo na sii oo cunto nooga yeel haddii caana uu ku waraabiyo caana uu ilaahay ku siiyana waxaad ku ducaysanaysaa barakada iyo ziyaadada waxaad odhanaysaa allahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakee noona kordhi caanaha lo odhan maayo wax ka khayr badan ilaahu na quudi waayo adduunyada marka la joogo dee wax markaa caana ka khayr badani ma jiraan waana cunta waana sharaab ruuxu hadduu caano keliya helo manaaficda ku jirtaana waa badan tahay wixii laga helayaa cunto waa laga helayaa cunto waa kaa kaafinaysaa sharaabna waa kaa kaafinaysa shay labadaba kaa kaafinayana dee caano keliyaa jira marka caanaha waxaa lagu ducaysanayaa ziyaadada waxay ku tusinaysaa caanuhu inay ugu mudan yihiin wax la isticmaalo wax la quuto caanuhu inay ugu fiican yihiin baa laga qaadanaya saas aawadeed in caanaha la ogaado caanaha lagu dadaalo ayaa markaa ku jirta waa inay tahay afdalu yani wax la quuto waxa markaa ugu fiican inuu markaa yihi ayay markaa ku tusinaysa waxyaalo badan oo de markaa waxaw fawaa'ido kala duwan baa marka ku jira oo ay koobsanayaan marka caanihii ay caanihii markaa koobsanayaan saas aawadeed yani marka ziyaada lagu ducaysanaya caanaha mid walbana barakada waa lagu ducaysanaya shirki manaaficdan inuu ka helo oo quwo ka helo oo markaysaga ku barakoobo oo nafci ka helo yani waxay ku xidhan tahay barakadu ilaahay marka barakadii waa in ilaahay la weydiistaa laga baryaa haddii barake aan lagu gelin iyadoo dadka kale waxay cuneen aad cuntay baa nafci badan aanad ka helayn ya ila barakada ilahay ba haye baabka toddobaatanaad adducaau cinda alfaraaqi min alطacaam ducada lagu ducaysanayo marka laga faaruqo cuntada cuntadii marka laga faaruqo maxaa lagu ducaysanaya xadiiska alxamdu lilaahi aladii acamanii haada wuxuu odhanayaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahad la gaara ilaahay baa mahad mutaystay alladii kaasoo acamanii iquudiyey haadaa kan oo cuntada ah ilaaha cuntadan iquudiyey isiiyey ee igu arsaaqay ayaa mahadi u sugnaatay warasaqaniihi iguna arsaaqay waana ii quudiyey oo buu iiga yeelay warasaqaniihi waana igu arsaaqay min hayri xawlin minii walaa quwa yacni tab xaggayga ka ahaatay la'aanteed xaalaan ka maranahay wax tab ah iyo walaa quwatin xoog iyo tamar xaalaan ka maranahay oo aanan tabtayda iyo tamartayda toonna ku keenin ayuu ilaahay isiiyey hadduu xataa qofku wax isku dayo waa sababun laysa ilaa sababun weeye ee miduu xooggiisa ku keenay ilaaba ilaa ama markaa waxa weeyaan ku keenay ama xeeladiisa iyo tamartiisa ku keenay markaa waxa ma ah ya tabtiisa iyo tamartiisa isagu kuma keenin xoog iyo xeelad kuma keenin ilaahay baa u arsaaqo u yasiray dad ka dadaal badan oo ka xoog badan ayaa markaa waxa weye intay risiq u kallaheen oo ku dadaaleen aan helin markaa sidaas aawadeed waa in ilaahay lagu mahadiyaa inuu ilaahay quud uga yeelay inuu ku arsaaqay mid walba waana inuu marka waxa weeye aanu tamartiisa iyo tabtiisa aanu u nisbayn ee uu ilaahay ugu shukri naqaa xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam axmed iyo tabaraani fi lkabiir iyo ibnu sunni fii camal ilyowm walleyla xaakimna waa saxiixinaya calaa sharti albukhaari tirmidi waa taxsiininaya albani waa taxsiininaya ha yeeshee dahabi ayaa xadiiska daciifiyey oo waxau ihi sanadkiisa waxaa ku jira abumarxuum cabduraxiim ibnu maymuun waana daciif ninkaasna waa nin laysku khilaafay sidiisa ma nin daciifaba mise waa nin aan dhibi ku sugnayn oo xadiiskiisa la taxsiininayo khilaaf baa ku jira culammada dhexdooda culamada qaarkood baa markaa ku sheegay inuu markaa daciif yahay oo dacfi ku sugan yahay bacdigood baa saa yidhi oo ibnu maciin iyo ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen waa daciif abu xaatim waxau yidhi yuktabu xadiiuhu walaa yuxtaju bihi xadiikiisa waa la qoraya laakiin lama xujaysanaayo nasaai waxau yidhi eh, laa ba'sa bihi wax dhibi kuma sugna ayuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya waa saduuq ayuu odhanaya sheekh albaani wuxuu odhanaya ninkan waa laysku khilaafay maadaama laysku khilaafay wejiga ugu fiicani waxay tahay waa in xadiiskiisa la taxsiiniyo xasan laga dhigo waayo cidda daciifinaysaa jarxiga may fasirin jarxi aan mufasar ahayn weeye oo aan markaas sababta loo daciifiyey ninkaas aan la caddaynin mid soo dhoweysay oo xoogaa dee tawhiiq yacni markaa shay tawhiiqa tawhiiqisana waa jirtaa sida nasaa'i oo kale oo leeyahay laa ba'sa bihi xadiiska markaa ninka uu soo wariyo laa ba'sa bihi nin laga yidhaahdaana waa la taxsiinayaa sidaas aawadeed wuxuu yidhi xadiisku waa xasan xadiiskan waxaa laga soo wariyey mucaad ibnu anas saxaabigiisu waa mucaad ibnu anas aljuhani mucaad ibnu anas aljuhani weeyi xadiiskan wuxuu ku tusinayaa marka cuntada laga faaruqo in ilaahay loo mahadnaqo alxamdu lilaahi aladii acamanii haada warasaqaniihi min hayri xawlin minii walaa quwa marka mahadnaqa in lala yimaado ayaa laga qaadanaya xadiiska soo socdaana mahadnaqa waa sheegayaan xadiiska boqol iyo koob iyo siddeetan alxamdu lilaahi xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiihi hayra makfiyin wala muwadacin wala mustaghnan canhu rabbana xadiidkanna wuxuu sheegayaa marka cuntadii laga faaruqo inuu markaa yidhaahdo ruuxu alxamdu lilaah ilaahay bay mahadi u sugnaatay jinsiga xamdi oo dhan ilaahay baa la gaara ama ilaahay baa mutaystay ama ilaahay bay u sugnaatay xamdan kasiiran dayiban ay axmaduhu xamdan marka laba goor inuu xamdi naqay noqonays oo mar waxa weeye jumlo ismiye ah uu ku xamdinaqay marna jumlo ficliye ah uu ku mahadnaqay xamdan kasiiran ay axmaduhu xamdan waxaan mahadinayaa mahad baan mahadinayaa xamdigaasoo kasiiran fara badan mahadnaqaasoo tayiban wanaagsan mahadnaqaasoo mubaarakan fiihi la barakeeyey gudihiisa oo barakaysan barakadu waa khayr fara badan oo joogta ah baraka waxaa la yidhaahdaa waa khayr fara badan oo joogtana ah ghayra makfiyin walaa muwaddacin xamdigaasoo ghayra makfiyin yacni mid markaa laga tegayo aan ahayn halkan waxaway tafsiirkeeda xoogaa waa culammadu waa ku kala duwan yihiin ma min alkifaayati ba ma min alikfaa'i ba ma minal waxa weeye eh, maxaa laga keenay macnuhuse muxuu dhacaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen hayra makfiyin waxaa looga jeedaa ay hayra madfuucin canna mid waxaweye nalaga daafacayo nalaga kaxaynayo aan ahayn oo kafaa yakfii idaa dafaca shay'an marka hayra makfiyin ay xamdan hayra madfuucin canna aan nalaga daafacayn oo nalaga kaxaynayn yani sidaa culamada qaar baa u fasiray bimacnaa aanu laazimayno oo mar walba la imanayno weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hayra makfiyin waxaa laga tilmaamayaa yani xagga in markaa loo jeedo yani markaa ilaahay oo laga tilmaamayo yani hayra makfiyin xaal aad tahay midaan adiga lagu kaafinayn ee adigu aad wax kaafinayso oo markaa ayna xamdiga ayna sifo ka ahayn wejigaa hore waxay ahayd xamdi bay sifo ka tahay xamdan hayra makfiyin bay noqonaysa xamdan inay sifa u tahay bay noqonaysa wejiga kale waxay tahay hayra makfiyin xaaluu allaah yahay midaan isaga la kaafinayn ama la quudinayn annaga ayaa nala kaafinaya ilahay isagaa wax kaafinaya walaa muwaddacin mid laga tegayana xaalaanu ahayn oo ilaahay markaa lagama tegaya mar walba waa la caabudaya cibaadadiisi waa lagu sugnaanaya shukrinaqiisi waa lagu sugnaanaya walaa mustakhnan canhu mid laga maarmayana xaalaanu ilaahay ahayn rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow dabdiga rabbana waa la ysku khilaafay culamada qaar waa rafcinayaan qaarna waa nasbinayaan haddii la nasbiyo haddii la kordhigo rabba rabbana ba'da la kordhigo waxay noqonaysaa yeedhmo yaa rabbanaa baa macnuhu dhacaya saasuu dhacay haddii la godo culamada qaar baa godaal xarakeeyey waxay noqonaysaa hayrana in la godo oo macnuhu wuxuu u dhacayaa hayru makfiyin walaa muwaddacin walaa mustaghnan canhu rabbuna rabbigayo mid la kaafinaya ma aha oo cidi ay kaafinayso ama quudinayso isagaa wax kaafinaya walaa muwaddacin mid laga tegayana ma aha rabbigayo walaa mustaghnan canhu mid laga maarmayana ma aha marka rabbuna wuxuu noqonayaa rabbu mubtade mu'ahara hayruna waxay noqonaysaa khabar muqadamay noqonaysa wejigaasina waa kaa waa weji waadix oo cad weeye waxaa weliba soo aroortay riwaayo kaleoo sheegaysa hayra makfuurin ama mukafarin in laga abaalka darayo inaanu ahayn isagoo nasbisan lafteeda waa suurtoobi kartaa in ilaahay loo fasiro waayo lilaahi baa hore loo soo sheegay oo xaal laga dhigo xaaladaasna waxay noqonaysaa xaala laazima xaala laazima ayay noqonaysa marka makfuurin riwaayada sheegaysa ama mukafarin sheegaysana mid laga abaalkadarayo ilaahay maaha oo haddaad goddo dee rabbunaa baad rabbubaad kaga khabraysa ay khabar u noqonaysa haddaad kor dhigtana waxaad ka xaalanaysaa lilaahi marka eh, labadaa weji ayaa markaa wejiyada lagu fasiray ka mida wejiga dambaana moodaa inuu sii fiican yahay xoogaa wejigan kale takraar baa ku sugan labada weji wejigan dambe ayaa sii fiican oo ajwad ah wejiga kale takraar baaba ku suganoo yani waxay noqonaysaa macnuhu inaanu xoogaa kala duduwanayn kanbaa macnihiisu badan yahay xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo abu daawuud iyo marka sunanada qaarkoodna waa soo wariyeenoo kale bukhaari baaba inugu filan bukhaari baa soo wariyey afarta sunanna waxa weeye markaa waa la soo wariyeen iyadoo uu nasaa'i ku soo warinaya kubraha aanu mujtabaha ahayn waxaa laga warinaya abi umaama saxaabiga la yidhahda laga warinaya waxaa laga qaadanayaa in ilaahay loo mahadnaqo marka cuntadii laga faaruqo ayaa laga qaadanayaa siiqooyinka lagu mahadnaqayana siiqadan baa ka mid ah marka siiqadani waxa weeye aad bay u fiican tahay waxay koobsanaysaa ammaan badan iyo mahadnaq yacni rabbi loo mahadnaqayo badan markaa siiqadani waxay tahay inay tahay ablaqu filmadxi inay xagga ammaanta iyo sanaaga iyo mahadnaqa ay kaga miisaan badan tahay oo ay kaga weyn tahay oo kaga wanaag badan tahay siiqada kale markaa sidaas aawadeed siiqadana saasay u jirtaa in ilaahay saa loogu mahadnaqo hadduu ruuxu markaa waxa weeye ilaahay u mahadnaqana oo marka cuntada uu bilaabaayo bisimka ilaahay ku bilaabo markuu ka faaruqana rabbi u xamdinaqaayo u mahadnaqaayo ku khatimo ilahay waa ka raali noqdaa in allaha la yarda can alcabdi yakulu alaklata fayaxmaduhu calayha wayashrabu asharbata fayaxmaduhu calayha xadiis saxiixa ku sugan waxa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka raalli noqdaa addoon inuu cunto cuno ou ilaahay ku mahadiyo waa ka raalli noqdaa inuu wax cabbo ou ilaahay ku mahadiyana ilaahay waa ka raalli noqdaa marka raalli ahaanshi ilaahay ayaa lagu helayaa baabkan koob iyo toddobaatanaad ducaau dayfi lisaaxibi acaam ducaau dayfi lisaaxibi acaam ka martidii inuu u duceeyo ka martida ahi inuu u duceeyo kii cuntada lahaa ee cuntada u soo dhigay inuu u duceeyo ayaa baabkanna ku saabsan yahay hadday cidi ku martisoorto inaad u ducayso shakhsigan ku martisooree cuntada ku siiyey xadiiska boqol iyo labiyo toddobaatan wuxuu odhanayaa ruuxii martida ahaa allaahumma ilaahayow baarik lahum fii maa rasaqtahum u barakee waxaad ku arsaaqday ilaahu u barakee yacnii isaga iyo ehelkiisaba ilahu waxaad ku arsaaqday u barakee ilaahu waxaad ku arsaaqday u barake waqfir lahum ilaah u dembi dhaaf warxamhum ilaahu u naxariiso xadiiskan waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cabdullaahi ibni busr marka waxaanu koobsanayaa inuu marka ixsaanka iyo wanaagga uu sameeyey oo cunto uu siiyey inuu marka ugu duceeyo ixsaankii baa laga abaalgudayaa waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man laa yashkuru annaasa laa yashkuru allah kaan dadka u shukri naqin oo wanaaggay u sameeyeen aan ka abaalgudin wanaaggii wanaag aan kaga abaalgudin ilaahayna uma shukri noqo marka ciddii ixsaan kuu samaysa waa in ixsaankii aad eh, ka jawaab celisaa oo aad ka abaalguddaa sidaad ugu abaalgudaysana waxaa ka mida ah ducadaad u uducaynays ducadaad u ducaynaysa man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah xadiis kale waatuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kii wanaag idiin fala ee wax wanaaga idiin sameeya u abaalguda haddaa weydaan waxa ugu abaalguddaan u duceeya marka xadiiskanna ducadii buu sheegayaa saddex arrin oo markaa aad u muhima ayaa loogu ducayey saddex arrinoo markaa saddexduba ay markaa aad u muhim yihiin ayaa la yidhi ugu duceeya waa midda koowaadee barako arsaaqda loo barakeeyo ugu duceeyey allaahumma baarik lahum fiima rasaqtahum ilaah u barakee waxaad ku arsaaqday wixii aad ku arsaaqday ilaah u barakee wax wixii lagu arsaaqoo dhan in loo barakeeyo baa ilaahay looga baryaya oo khayraad daa'imoo joogtaa loo geliyo barakadii marka waxaa soo gelaysa yani waxaweye cuntadii xataa in laga helo quwada iyo yani markaa xoogga iyo caafimaadka markaysaga in laga helo wixii ka markaa naaqisa jirarkooda ay markaa nafcigii ka helaan marka cuntada ay biyaha ka helaan ya ayaa soo gelaysa in waxa weeye yani taaqa iyo awood iyo tamar badan iyo quwaba markaysaa inay ka helaan caafimaadkoogu markuu sii xoogoobo manaacadooda iyo difaacooda jirhkoodu uu sii marka waxa weye markaa bato wahaakada qofka haddii difaaca jirhkiisu uu xoog badan yahay xanuunada wax badan buu iska daafici karaa ya taasna waxaa lagu helayaa dee barake ilaahay ilah u dembi dhaaf dembigooda ilah u dhaaf sida badan dee dembi laga marhnaan maayo marka in dembiyadii laga dhaafaa taasna waxa weeye waa sababtii naarta lagu mutaysanayey inuu ilaahay yani waxaweyaan ka dhaafo ka cafiyo waayo dembiga sababtiisa dee naar baa lagu galaa cuquubaad baa lagu mutaystaa ama ciqaab adduunye ha noqoto ama ciqaab qabri ha noqoto ama ciqaab aakhira ha noqoto ilahu dembigooda dhaaf warxamhum ilah u naxariiso waa ducaa aad u qaali ah in naxariis iyo makhfira ugu duceeyaan barakana ay ugu duceeyaan kumay kaaftoominoo keliya barakadii marka waxaa lagu daray intaasoo wada socota oo ifii aakhiraba khusaysa in loogu duceeyo yacni ixsaankii qofku kuu galay si aanu kuugu baaqi noqon yacni celi oo ixsaankii marka waxaa weeye yani markaa dee u duce u duce kan loo duceeyey laftiisu de waxa waxaweye ducadii marka waa inuu kale u duceeyo lafteeda waxa ku sugan marka wanaag baa ku sugan caaisha waxaa laga sheegaa markay miskiin wax siiso waxay dhegaysan jirtay ducada ugu duceeyo ducada ugu duceeye markay dhegaysato ayaa inta uu ugu duceeyo ayaa iyaduna ugu ducayn jirtay si labada duco ay isu go'aan ajarkeeduna u baaqi noqdo ya oo sidii mannadii ugu lahaato baabka laba iyo toddobaatan adducaau liman saqaahu aw ida araada dalik ducada ugu ducaynayo liman saqaahu kii waraabiyey oo wuxuu cabba siiyey ducada ugu ducaynayo aw idaa araada daalik ama hadduu sidaa doono inuu waraabiyo hadduu doono ducada ugu ducaynayo xadiiska boqol iyo saddex iyo siddeetan wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma ilaahayow nabiga salligiisa calayhi asalaatu wassalaam waa in lagu dadaalaa ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan mar kastoo la soo qaado nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu salliya inay waajib tahay waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakhaylku waa ka agtiisa laygu soo qaadaan igu salliyin kaasaa bakhaylah ya markaa sifada bukhligu waa sifa xun wey waa in la jiraa xadiis kale wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in jibriil ku yidhi ruuxa agtiisa lagugu xuso lagugu soo qaado maxamadow ee kugu sallin waaya ilaahay naartaa ku fogeeyo qul aamiin aamiin dheh markaasaa nebiguna aamiin yidhi marka waciidka caynkaasee ku sugan daraaddeed culamada qaarkood waxay ka qaateen mar kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam magiciisa la soo qaado ama sifadiisa la soo qaado la xuso inay waajib tahay in lagu salliyo marka fadiilo badanna salliga waa ku jirtaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waa in la badsadaa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam allaahumma ilaahayow acim man acamanii quudi kii iquudiya kii cunto i siiya ilaahu cunto sii kii iquudiya quudi wasqi man saqaanii ilaahayow waraabi kii i waraabiya waxaan cabbo kii i siiyana wuxuu cabbo ilaahu sii xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi miqdaad ibni camrin miqdaad wuxuu caan ku yahay miqdaad ibnu aswad laakiin inaayadiisa dhabta a maaha tabani baa markii hore aswad ku sameeyey waagiu yaraa dabeedna sidiibuu ku caan baxay laakiin magaciisu waa miqdaad ibnu camrin inaayadiisu waa ina camar wey laakiin ila alaan axaadiistii dee waxawaad arkaysaa wakhtiyada qaarkood iyadoo aswadkii ay ku taallo miqdaad ibni aswad laleeyahy xadiikani qisuu leeyahay waa qiso cajiib ah waa qiso la yaab leh wuxuu idhi miqdaad anigiyo laba shakhsi oo kale iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo lisi jiray saddex riyaad baa loo lisi jiray habeenkii markaasaannu dabeed markaa aanu cabbi jiray intaannu qaybsannaa midba in cabbi jiray waa saddex riyaad iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saddex saxaabi oo kale waxaa markaa jirtay buu idhi siday caynkii u ahayd baa habeen baa gaajo aad u daran baa i heshay nebigiina calayhi salaatu wasalaam hore uma iman riyihii baa la lisay labadii saxaabiya kale midba intiisii buu cabbay aniguna intaydii baan cabbay yagu way iska seexdeen nebiga intiisii baa soo hadhay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam intiisii soo hadhaa gaajo aad u daran baa i hayso intii waxba igama tarin shaydaankiibaa i yimi waa i waswaasiyey shaydaankiibaa i waswaasiye wuxuu yidhi war gaajo daran baa ku haysaa nebiguna ansaartiiya buu la joogaa xaggaasaa caawa wax laga soo siinayaa intan yar iska cab waa intii nebiga loo dhigay wey alayh salaatu wasalaam walwalaacay markii dambean iskaba cabay buui weelkiioo maran baan meesha dhigay halkii loo dhigi jiray baan iska dhigay deedna waa isduuduuba shaydaanku marka hore qofka intuu wax ku waswaasiyu marka dambena markuu ku dhaco werwer u keenaya markaasuu haddana shaydaanki igu soo noqday buui markaasuu caawaad ugu daraydo caanihii nebiga loo dhigay intiisi aad ka cabti markaasuu hadhow isagaan waxba soo cunin uu imanayaa uu waayayaa markaasuu de ku habaarayaa markaasaad aakhiradaadi iyo adduunyadaadaba u halaagsamaysaa istuduubayo is-idhi seexo oo gem'i waayey warwarkii ma gamayo labadii saxaabiya kale waa gam'eenoo way hurdaan nebigii baa yimi calayhi salaatu wasalaam maradii isku duuduubayo sidii isku idhiyo halkanuu deed ku tukaday halkuu ku tukan jirayo markuu tukaday dabadeedoo ka faaruqay ayuu ka qaaday weelkii halkii loo dhigi jirayo saa waa mariyey markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma acim man acamanii wasqi man saqaanii ilaahayow cidda i quudisa quudi cidda wax i waraabisana ilaah waraabi nebiga akhlaaqdiisu aad bay u wanaagsanay xataa ma odhan intaydi meeday iyo maxaa ku dhacay xataa su'aal kama keenin wa sida akhlaaqdiisu u wanaagsanay weye xataa ma weydiin markuu sidaa yidhi biddi baan qaatay buuhi riyihii la lisi jiray baan doonay buui mid inaan soo bireeyo soo gowraco waa cajiib iyada qudheedaa la yaab leh mididii markaan qaato aan doonayo saddexe riyaad mid inaan soo bireeyo si aan ducada nebiga u helo allahuma acim man acamanii ayaan riyihii markaa candhadii baan taabtay buuhi saa waaba waa dararsan yihiinba mididii baan iska dhigo saddexdiiba waa taabto saddexduba waa dararsan yihiin mididii intaan iska dhigay baan soo lisay nebigaan u keenay calayhi salaau wasalaam waxaan ku yidhi cab markaasuu yii ma cabtay adigu markaase yaa rasuul cab kama jawaabini waxaan idhi cab nebigu waa cabbay markuu cabbay ayuu ii dhiibey markaasaan ku idhi yaa rasuul allaahi ishrab cab markaasuu haddana cabay ilaa aan gartay nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu ka cokanaaday oo waxa weeye yani si fiican caanihi u cabbay kadib buu marka igu yidhi marka intuu ii dhiibay cab qosol baan raftay buui qosolka daraaddii baan markaysaa wa dhulka la galay buui nabigaa ii su'aalay buuhi calayhi salaatu wasalaam markaasu ixdaa saw'aatik bimacnaa waxaad samaysay ee ceebta lehe aad saa ugu qoslaysaa waa maxay markaasaan qisadii uga sheekeeyey buui sidii wax u dhaceen baan uga warrama horta waan cabbay buuhi markaan cabbay ayaan dabeedna markaa qosolka raftay buuri habeenka caanu ka dhergay dabeedna qisadii markaan uga warramay ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa baraka xagga ilaahay ah, xagga ilaahay baa laynaga siiyey buuri oo maad eh, labadaas saaxiibe kale aad kicisid yacni si ay inoola cabbaan waa barako marka xagga samada ka timiye maad labada saaxiibe kale kicisid waxaan ku idhay yaa rasuulalahi mar haddaa adigu cabtay cid kale dan kama lihi marka xadiidku horta qisada noocaasa ayuu lahaa wakhtiga uu nebigu ku ducaynayo allahuma acim man acamanii wasqi man saqaanii yacni wuxuu cabbay iyo waxa uu cunay toonna ma jiraan wax markaa hor yaallo cuntiina ma jiraan marka intaan cuntadii markaa waxaa la helin amaba la cunin ayaa lagu ducaynayaa allaahumma acim man acamanii wasqi man saqaanii sidaas yada abuu ku soo arooray xadiiskuna ku saabsanaa waxay ku tusinaysaa yacni tallaabadii kastee la qaadaba maadaama ama dikri ama duca la odhanayo ama la ducaynayo ama ilaahay la xusayo sida ilaahay loogu xidhan yahay ilaahay loo caabudayo yani waxa weeye loola imanayo cibaadadii iyo tadarucii yani waxa weyaan ayay ku tusinaysa xidhnaanshaha ilaahay lagu xidhan yahay siday u badnaanayso ayaa laga qaadanaya waayo tallaabadii la qaadayaba ama dikri baa ka imanaya ilaahay la xusayo ama duco ilaahay la baryayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk